waa nagaasho ama meel aad ku nagaato ood ku sugnaato biniyati taqarub ilaahi subxaanahu wa tacaala shakhsi mukallafoo cibaada ka asaxayso oo niyadiisu ay asaxayso goob mucayana oo masjidan aad ku nagaato unbaa laga wadaa intay doonaan la ekaato culummadu marka waxay isku waafaqeen o isku raaceen ictikaafku xagga muddada ma laha xad u badnaanshihiisu ama maalin ama laba maalmood ama bil ama sanad xagga badnaanshaha la xadda liakarihi imise maalmood baa la ictikaafi karaa xagga badnaanshaha waxad xad ah ma laha ijmaacan cinda ahli اlqibla waxay isku khilaafeen ictikaaf maxaa ogu yar shaaficiyada ugu daqiiqsan ayagu waxay dhheen walow saaca bacdu salaf waxaa laga wariyaa inay dhaheen masjidka albaabka haddaan ka soo gallo oon kaa ka sii baxayno intaan dhex soconno ictikaaf baan niyeysan karra maritaankaas sikimadaa yarteed socoto marka laa xadda liaqalihi ama kadalika laa xadda liakarihi inuusan akarkiisu xad lahayn waa masalatu ijmaac ama aqalkiisu maxaa u yar iyadu waa masale khilaafiya culamad waxay odhanayaan ictikaaf maalin baa ugu yar wixii maalin ka yar ictikaaf ma aha ribaad iyo hawlo kalea la yidhaahda calaa yati marka aqwaasha ku jirta baabulictikaaf way fara tahay marka laga eego masjidka xaggee lagu ictikaafaya xagee lagu nagaan oo lagu sugnaan waa masalo yaa ictikaafayana waa mas'alo xagga wakhtigana waa idiin hormariyey khilaafka ku jira labada dhinacba xagga masjidka jamaaca min asalaf waxaa laga soo tabiyaa inay yidhaahdeen masjid nebi maxamed masjidaan ka ictiaaf kuma asaxaayo la ctikaafa ila fii masjidi nabiyin ilaa fii masjidi nabiyin ra'yiga waxaa laga soo guuriyaa saciid ibn musayab almakhzuumi iyo qataada bnu dacaamata asaduusi labadaa taabici baa laga soo guuriya ayagu waxay qabeen masjidaan masjid nabi ka ahayn ictikaaf kuma hirgelayo ha isku lugoynin bay odhan jireen waxaa kaloo ayaga laga soo guuriyaa inay yidhaahdeen la ictikaafa ila fii masjidi nabiyi masjidka nebi maxamed ee nabowiga ee madiina ku yaala keliyu ku asaxaya ictikaafku iyo maye masjid walboo la hubsado inuu nabi asaasoo nabi u dhisay buu ictikaafku ku asaxaya sida baytulmaqdis oo kale ama masjid alxaram almaki iyo annabowi la ctikaafa ila bilmasjid الnabowi waa riwaayo la ctikaafa ila fii masjidi nabiyinna waa riwaayo kale labadaa ra'yiba qataada ibnu dacaamat asaduusi iyo saciid ibn اlmusayab baa laga soo guursha anisra iyagaa sida aan ku dayno qowlka labaad wuxuu odhanayaa ictikaafku wuxuu ku asaxaa kuna guntamaa labada masjid almasjid الnabowi wاlmasjid alxaraam masjidka maka iyo midka madiine nabigu dhisay calayh الsalaaة wasalaam ra'yigaana waxaa qaba caطaa ibn abi rabax faqiihu ahli maka iyo asaguna ku tago taabicigaasaa qaba ra'yiga saddexaad wuxuu odhanayaa saddexda masjid waxaan ka ahayn ictikaaf kuma asaxaayo oo ah masjid اlaqsa oo yuhuudda hadda ku ciyaarayso iyo almasjid الnabowi oo kuwa hadda haysta yuhuud waxba aysan dhaamin iyo almasjid xaram almaki saddexdaa masjid mid xoraa oo sidii ilaahay ugu talagalay ama alla uu jeclaa maanta ku sugan ma jiro gaal iyo gaal raaceen iyo waxaan gaal dhaamin baa haysta saddexdaa masjid waxaa laga soo guriyaa xudayfa ibnulyamaan baa asagu sidaa qabay oy ka suganta ra'yigiisa ah weliba riwaaya xadiidku uu leeyahay marfuuca weeyo cabdulahi bn mascuud wuxuu ku yidhi qolyahan masjidka weynee kuufa fadhiya almasjid aljaamic alakbari fi lkuufa qolya ku ictikaafahaya ayuu arkay markaasuu ku yidhi cabdulaahiyow aniga gurigayga iyo gurigaada inta u dhaxaysa nimankan fadhiya ku haya waannu ictikaafaynaa runtan maad u sheegtid oo baadilkay ku jiraan maad ka reebtid masjidka ay fadhiyaan ay ku ictikaafayaanna waa masjidkii magaalada kuufe caasimada ugu weynaa ee jaamicaha ee jumciya jamaacaba lagu tukanayey miyaadan ogeyn buuhi cabdullah wadan weyn uu nabigu hawshaa diiday oo uu yidhi la ctikaafa ila fi alaai masaajida masjidka xaaraamka iyo nabowga iyo aqsa ibn mascuud wuxuu ku jawaabay jawaabaan cadayno waxaa laga yaaba lacallaka akhta'ta wa asaabu waa nasiita wacalimuu inaad adugu gaftiso lagami ayago ay xusuustaan ama adugu aad hilmaantay oo inaad adugu gaftay ayagoo asiibeen ma dhici karto ood hilmaantay ayagu xusuusteen warkaa muusan dhegaysanin xudayfo wuu diidi jiray in la yidhaahdo ictikaaf baa ku asaxahaya saddexdaa masjid waxaan ka ahay ra'yiga shanaad wuxuu odhanaya xadiidku yimi waa laisku khilaafay waqfi iyo rafci laakiin waxaa muxaqaqa inuu yahay min qowli xudayfa bn اlyamaan oo saxaabi ah walaa mukhaalifa lahu min asaxaaba wax ka sugan saxaabi uu ka sugan asaga khilaafkiisu ma jiraan rag loo tiiriyo aqwaal kale sida cali iyo jiraan laakiin min xayu hubuut markaynu ka hadlayno waa sida ra'yiga afraad miskii shanaad baan marayna ra'yiga shanaad waxaa weeye laa ictikaafa ila fii masjidin fii misrin jaamicin ictikaaf kuma asaxayo masjid aan ku oolin magaalo weynoo caasimada asaguna aan ahayn masjid jaamic oo jumciya jamca lagu tukado koow goobta ku yaalla waa inuu yahay caasimo tuulooyinka iyo lama rabo masaajidda ku yaalla kuma asaxayeeye midda labaad asagu waa inuu yahay masaajid jumciya jamcaba lagu tukado oo ninka ku ictikaafayo uusan u baahanaynin marka jumcada la gaadho inuu masaajid kala aado ra'yigaasna waxaa laga guuriyaa sayidina caliy baa laga wariyaa waana qowlkii qadiimkaa ah iyo caطaa ibn abi rabaax baa sheega ra'yiga shanaad ee alixaad la اctikaafa ila fii masjidin jaamicin meeshuu ku yaal masjid aan jamaacayo jumca lagu tukanaynin ictikaaf kuma hirgelayo meeshuu doonuba ha ku yaal tuuli iyo magaalo iyo caasimad ku doon ku yaal ra'yiga ee toddobaad waxaa weeye laa ictikaafa ilaa fii masjidi jamaacatin jumco shardi ma ahee shanta salaadood masaajid jamaaca lagu tukado yaa la rabaa in lagu ictikaafo culamo badan baana sidaa ku tegay oo ra'yigaas waxaa loo tiiriyaaba jumhuurulculamaa baa loo tiiriya masjidku waxaa shardi ah inuu masjidu jamaacatin yahay oo qofka muslimka ku ictikaafaya uusan u baahanaynin marka la aadaamo inuu masaajid kale jamca u aado ra'yiga sideedaad mise toddobaad weeye qole waxay leeyihiin meel walba oo masjid ah oo salaad lagu tukado loogu talagalay in lagu tukadaa ictikaaf ku asaxaaya waa ra'yu اlmaalikiya waa waj lishaaficiya waa qowl qadiim oo shaafici laga soo gooriyo ra'yi sahlanna ma aha waxay leeyihiin wa antum caakifuuna fi lmasaajidi sidii loo yidhi howlaha aad ka qoranaysaan ee masjid nebi maxamed iyo masjid make iyo xaram almaki iyo fii misrin jaamicin iyo misjid jamaacatin wa jaamicin howlahaasdhan waa jeebkiinay falaa nabaahiruuhunna sidii loo yidhi walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajidi asha ku jirta waa ashii jinsiyada ahayd istiqraaqiyada ahayd wax khasisayna ma jiro xadiidka xudayfana ma asixin wararkan aad sheegaysana waxba kama jiraan bay idhaahdeen wadaadka daarta weyn oo dhistee qasriga ah goobta yaruu ka hagaajida salliga uu dhigtay ee u carruurta uu ka ceshaday haweenka uu ka ceshada ee salaadaha uu ku tukaday kitaabka qur-aanku u uu ku ictikaafi karaabay dheh haweenayduna meeshay ku tukatay ku ictikaafi karta ee gurigeeda ah waa ra'yulmaalikiya masjid waa goob loo diiya kullu makaanin muhaya'in meel kastoo loo diyaariyey lisalaa ama cidla ha noqoto ama korka ka furaato xeregeel ha noqoto ama ha dallaalima ha ama gooban guriga ka goostay ha noqoto qol yaroon anugu qorshaystay way ku ansixi bay taagan yihin ra'yiga maalikiya hogaaminaya waana wej cinda shaaficiya dad badan baana qaba qowlka kale u dambeeya xanafiyada aan ku gabagabayna ayagu waxay leeyihiin haweenayda raggu ayagu masjidka ay ku ictikaafayaan waa inuu yahay masjid jamaaca ama jumca lagu tukado laakiin dumarku itikaafku kaga ansaxaya fii masaajidihinna fi lbuyuut diyaartoodii guryahooda masaajidda ugu yeela yararka ah iyo meelaha mawlacyada ay diyaarsadeen bay ku ictikaafi karaan wadaad min almaalikiya oo maxamed bni cumar ibn baab almaalik la odhan jiray wuxuu yidhi asagu yasixu اlictikaafu fii kulli makaanin meel walba layska fadhiisan karaa maxaa yeelay khasaaista nabigu waxaa in dhulkiiyo ciiddoo dhanba looga dhigay weysiiyo turaab iyo gebagabaysi dhulkana looga dhigay masjid waa ra'yiga ugu daciifsan ra'yigaas saasaan ugu dambaysiiyey maxaa yeele waxaa lagu ijmaacay oo ahluqiblu isku raaceen masjidku inuu ka caagan yahay in lagu saxaroodo ama lagu kaajo ama nijaaso la gaadhsiiyo sidoo kale aan la iibin karin kullu makaanin baa ictikaaf ku asaxaaya ma meesha hadda inaan iskaga kaajo ay bannaanayd oo intaan isku qoto aan aan ku dana guto ay bannaanayd ayaa masaajid noqonaysa maxaad xaggeed u socotaa wadaadka asagu waa ninka yidhi sharطiyat اlmasjidi waxba kama jiraan yidhi yasixu اlictikaafu fii kulli makaanin min albiqaac halkaasuu la maray marka asagu aahirna daahirkii naskana waa ka tegay cumuumkiisii aqwaashii ahlulqiblahana uu ka dhexbaxay infiraadkaas asaga ku yimid xagga soonka jumhuur alculamaa waxay qabaan ictikaafka waxaa loo shardiyaa soom ictikaaf aan soon wadanina ma asaxaayo halkaasay iyagu la mareen jumhuuru taas u badan oo abu xaniife iyo maalig iyo akaru ahlicilmi sidaasay qabaan waana ra'y bni cabbaas wabni cumar wa caaisha jamaaca min aslmna halkaasay mareen axaadiina wayba ku timid aan asixin shardiga kale la sheego waa ahaara ictikaafku ahaar loo shardiyaa maya suwayd ibnu khafal ninkaad garanaysaane kabiirka ahaa ayaa isagu wuxuu yidhi ictikaafku ahaarla'aan ma asaxayo washada can ahli qibla ninkaa isagu intaa waxaa dheeroon raacinayna maalik wuxuu soo guuriye filmuwa uu soo gooriyey oo uu yidhi asxaaba rasuulilahi way ka tageen ictikaafka oo asxaaba rasuulilah maysan itikaafi jirin mayna ictikaafi jirin waxayna ooga tageen buu yidhi anugu filayo ictikaafku waa iska howlo badan yahay waa culays shuruuddiis iyo aadaabtiis in la ilaaliya adag cibaado aan laga boganaynin oon loo meeldayayninna saxaabadu inay fooddegaan ma aysan jeclayn saasay oga fogaan saa darteed buuhi salafka ah, oo ictikaafay oo anu isoo gaadhay ma jiro oon ka ahayn cabdiraxmaan bin bakar wadaad la jiray abi bakr bin abdiraxmaan abu bakr bin abdiraxmaan ninkii taabicigaa ninkan aan kama hayo buuhi maaliggaas halkaasuu la marayba iyadoo la og in saxaabada qaarkood oo weliba reer madiine ah kabni cumar uu ka asaxay ictikaafka oo caaisha iyo umhaatulmuminiin ictikaafi jireen bacda rasul lla sal slm laakiin maalig wixii soo gaadhay baa intaa ah aqwaashaasaa ku jirta haddaan ra'yiga marka xudayfa bnuyamaan la maraynin oo masaajiddaa saddexda khasaa'is bay leeyihiin xagga qiyaaska marka sharciga ama nadarka fiqiga haddii la fiiriyo masaajiddaas in khasaa'is lagu gooni yeelo waa shay la qaadan karo la laqi karo oo axkaam gooni oo in loo safro ah haddii marka la yidhi ictikaafkuna waa cibaada iyagu gooni ah waa shay saa'iqa min xay annadar alfiqi xagga naqligana xadiidkaasaba ku yimid mawquufan aw marfuucan ra'yiga haddaan la qaadanaynin ra'yiga odhanaya masjidku waa inuu masjid jamaaca yahay yaa markaa u ron oo haddii adoo meesha ku nagaanhayo khayr iyo wanaag doonaya in jamaacada ay ku dhaafto ama aad ku rafaado ama meel kale aad u aaddo xoogo waa laga yar quruxsan yahay intuu marka imaamku ka sheegay baabka unbaynu markaa dul maraynaa in sha allahu tacaala waxa buriye keliya laisku waafaqay waa galmada keliya maa yubطil اlاctikaaf waa jimaaca keliya wixii ijmac ka sugan yahay maxaa buriya ictikaaf waxaa buriya galma inay aad timaado wixii intaa ka soo hadhay khilaaf baa ku jira haddaad baxdo oo dantii daruuriga dan aad u baxdo maalan weyse iyo kaadi iyo saxari aad u baxdo durbana aad soo noqoto wax dhiba mala sida raajixa haddii laakiin aad daahdo ood maalin ama saacado maqnaato liqayri qadaa'i ilxaaja u maqnaato waxaa loo badan yahay inuu burayo inuu burayo laakiin ijmaacu wuxuu ku guntamay keliya galmada ayaa ictikaafka burisa tii guudeeda shareecadu ka hadasho haddi inaad gaalowdo markaad gaalowdo cibaadadko dhan baa buri jiray taa waa masalo aan ictikaafka gooni ku ahaynoo cibaadadko dhan baa loo loo shardiyo islaamku inuu baaqi ahaado baabu ictikaafi اlcashri اlawaakhiri min ramadaan wuxuu baab yahay tobanka dambe bisha ramadaan in lagu nagaada masaajidda wixii ku yimid xadaثna mxamed bn ran الraaziyu qaala xadaثna xaatim bn ismaaciil abu ismaaciil almadani can muusa bni cuqbaة اlasadi saaxib اlmagaazi can naafic bni cumar cafwan mowla bni cumar can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana الnabiya salى اllah alيه wasalam kaana yactakifu nabigu wuxuu ku nagaan jiray masaajidda masjidkiisa nabowiga fi اlcashri اlawaakhiri tobanka dambe min ramadaana ka mida tobanka dambe ramadaan ayuu nabigu masaajidkiisa ku ictikaafi jiray waynu soo maray axaadiitii ku saabsanayd in nabigu shawaal ramadaan tobankiisa hore uu ictikaafay oo tobanka dhexe uu ictikaafay waxaa kaloo iman doonta tobankii dambe ramadaan intay mar dhaaftay inuu shawaal tobankeeda hore ka ictikaafay marka waa fii aakhiri cumrihi tobanka dambe ramadaan buu ictikaafi jiray ama horaantii awal iyo dhexda buu ka ictikaafay waxadaana abu طaahir axmed bni camr أخبرنا بن عبد الله أخبرني يونس بن يزيد الأيلي أن naaficii mowla bni cumar ahaa xadaثahu wuxuu u tegey wadaadka yuunus ah can cabdillahi bni cumar buu uga warramay inuu yidhi ana rasuul lah sal lay slam kaana yactakifu alcashra alawaakhira min ramadaan nabiga ilahi wuxuu ictikaafi jiray ku nagaan jiray masaajidda tobanka dambe ramadaan ictikaafku jiwaarna waa la yidhaahdaa kaana yujaawiru waa inaga dhowr goor soo maray soo maraynay mutaabacadan wuxuu u soo celiyey muslim raxmat ullahi tacaala calayh inuu yunus uu mutaabacaynayo ninkii ahaa muusa bn cuqba alasad uu mutaabacaynayo qaala naaficu wuxuu yidhi ziyaadadan muhiimka ah muslim baa kala tafuruday bukhaari bukhari inta kale wax dadka wariyaa intaan laakiin muusan sheegin qaala naaficu wuxuu yidhi waqad araanii cabdullah cabdullaahi bni cumar baa wuxuu i almakaana booskii alladii booskaasoo kaana u asuubanu yactafi ku nagaadaa fiihi gudihiisa rasul sl l slam min almasjid masjidka nabowiga ah meeshuu nabigu ku ictikaafji uu fadhiisan jiray yuu cabdulahi bni cumar intuu kaxeeyey bui halkaanuu nabigu fadhiisan jiray ku ictikaafi jiray raadka yun kaa dhumin waaka waa faa'iida aad u qiimo badan weys faa'iidadaasoo kale waxaynu ku soo maray ibnu maajah markuu xadiidkan asna warinayay ziyaada la socotay bacda ziyaadati muslim oo inay ana bna cumara kaana id ictakafa طurixa firaashuhu wara'a ustuwanati الtawba ibnu cumar markuu masjidka nebi maxamed ku ictikaafaye uu ku nagaanayo bisha ramadaan waxaa loo dhigi jiray firaashkiisa tiirkii toobadda lagaga aqbalay abulubaaban mundir lagaga aqbalay agtiisaa loo dhigi jiray ibn cumarna meeshuu ku ictikaafi jiray naafic wuu yaqaanay si gooniah asagaa naafic wuxuu kaloo yaqaanay meeshuu nabigu fadhiisan jiro waxaa tusay ibnu cumar baa tusay midna haddee sheekhiisaa yuu ka arkay oo asagaa indhahaba saaray midna sheekhiisaa u soo tabiyey oo sheekhiisa oga soo tabiyey nabi moxamed calayh isalaatu wasalaam waxadaana sa ibnu cumaan min faris alkindi xadaana cuqba ibnu khaalid assakuuni السكون عفوا عن عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي أبيه قاسم بن محمد بن أبو بكر الصديق عن عائشة يددي وحكا ورنيا من قاسم بن محمد قال هيدا waxay tidhi كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان nabigu tobanka dambe ramadaan buu ku nagaan jiray masjidka xadiidkan caaishana wuxuu u keenay ka makhraati inuu u noqdo xadiidkii hore ibni cumar xadaثna yaحya بن yaحyى qال أhbarna abu mucaawiyaة الضr mxamed بن khاaزimi وxadaثna سهل بن cuثmaan سهل بن cuثmaan بn faris alkinta haddaynu soo marayn أhbarna xafs بن غiyaaث جamيiعا can hishaam jamiican can hishaam abu mucaawiye iyo xafs bnu khiyaad labaduba xadiidka hishaam bay ka qadanayeen hishaamku ninkuu yahayna riwaaya dambaa caddayn doonta waxadana abubakr bn abi shaybata wabu quraybin muxamed wallafdu lahuma lafdiga aan sheegi doono midhaha soo wadana waxaa iskale labadan wadaada ee labadiisa sheekh qaala waxay dhiheen xadaana ibnu mayr oo cabdulaahi ah can hishaam bni curwata bni zubayr hishaamkii marka hore laguu sheegay waa hishaam bni curwa can abi abi curwata bni zubayr can caaisha radi allahu tacala canha qaalat kaana rasuul lah sal slam yactakifu alcashar alawaakhira min ramadaan nabigu tobanka dambe ee ramadaan ee hadda fooda soo haya ayuu ictikaafi jiray oo masjidkiisa nabiga ku ictikaafi jiray waxadaana qutaybat bnu saciid abu raja albaqlani xadaana leyth bnu sacad can cuqayl bni khalid bn caqiil alayli can الzuhriyi can curwa can caaisha radi allahu taala marka zuhri baa hishaam mutaabacaynay u keenay can caaisha radi allahu tacaala canha ana الnabiya sal اllahu alayh ali wasalam kana yactakifu alcashر awaakhira min ramadaan tobanka dambe ramadaan buu nabigu ku nagaan jiray masjidkiisa xataa tawafaahu اllahu ila rabbi oofsadoo nabigu uu xijaabtay uma اctakafa aswaajuhu min bacdih maaligna wuxuu ku soo yidhi wax saxaabi oo ictikaafay ma jiro mana hayo kadib ictakafa waxaa nagaado ictikaafay aswaaju xaasaskiisii yaa min bacdi nabiga gadaashihii masaajidka ku ictikaafi jiray ra'yigaana marka wuxuu baabi'inaya ra'yiga xanafiya wuxuu xujo ku yahay cala alxanafiya iyo nin kastoo yidhi meel walba ayaa lagu ictikaafi karaa masaajidii yeerarka mawlacyada ku yaalla guryaha lagu ictikaafi karaa haddii ictikaaf ku asaxahayo iyo meel adugu aad astaysatay ama xadxaadhatay hooyooyinkiinba waxay ku sugnaan lahaayeen guryahooda ku ictikaafi laha iyadoo la yahay dumarku gurigooda inuu u khayr badan yahay laakiin aswaaju rasuulilahi markuu noolaana masjidkiisay kula ictikaafahayeen hadduu nabigu xijaabtayna masjidkay soo baxahayeen oo teendhooyinkooda ka dhisan jireen taa marka waxay tusaysaa satrigii asalka ah ee dumarka in la qariyo ama inaysan imanin meelaha babliga ah waxa looga baxay ee looga leexday ee loo baalmaray waxaa weeye inuusan ictikaafka ku asaxaynin meelaan ka ahayn masjid caama masjid ummadda ka dhexeeyo guud oo jumco iyo jamacaba lagu tukanayo baabu mataa yadkhulu man araada اlictikaafa fii muctakafihi wuxuu baab yahay goormada ictikaafka bilaabaysaa haddaad tobanka dambe qorshaysato maala tobanka dambe aad inaad ictikaafto ama tobanka dhexe ama tobanka hore muddadii aad qabsateed ku talagashay inaad ictikaafto goormay kuu bilaaban baa laga hadlahaya mataa yadkhulu goormuu gelayaa man araada alictikaaf ninkii doono inuu masjidka ku nagaado fii muctakafihi meeshuu ku ictikaafayey goormuu gelayaa maalinka aad rabto inaad ictikaafka bilowdo galabka ka horeeye intan qoraxdu dhicin baad soo geli ayaa loo badan yahay maalinka tobaniyo maalinka labaatanaad labaatanka ramadaan galabkiisa qoraxdaa kuugu dhacdo masaajidkaada u dhex fadhiya si habeenka labaataniyo koobaad uu ictikaafkaada u bilowdo wadaadda halkaasay mareen wadaaddana waxay leeyiin maalinka labaataniyo kood waaga ka barya salaada subax baad ictikaafka gelaysa salaada subax labaatan ha dhammaato qoraxdii ha dhacdo labaatanaad maqhribkii labaataniyo ha bilowdo waagaa markuu baryo ood salaad subax tukato ayaad bilaabaysaa ictikaafka oo tindhada aad gelaysaa bacda salaati alfajri buu bilaaban اwli buu kasoo bilaaban labadaa ra'y baa laisku haya xadaana yaxya bn yaxya akhbarna abu mucaawiya can yaxya bn saciid yaxya bn saciid ibn qays alansaari can camra bint cabdiraxmaan alansaariya cabdiraxmaan ibn sacd ibn zuraara can caaisha radi allahu tacala canha qaalad hooyaden waxay tidhi kaana rasuul اllah rasuulka ilahi wuxuu ahaa idaa araada markuu doono an yactakifa inuu ku masjidka oo u ictikaafo sala salaad subax buu tukan jiray uma dakhala muctakafahu markaas wuxuu geli jiray meeshuu ku nagaan lahay tendhadiisabuu geli jiray wainahu amara bikhibaa'ihi fadurib nabigu marbu wuxuu faray in tendhadiisii loo dhiso uu ku ictikaafi lahaa amara wuxuu faray bidarbi khibaa'ihi teendhadiisii in loo dhiso oo loo hagaajiyo meeluu nabigu dadka ishooda kaga gabado faduriba teendhadii baa la dhisay araada اlictikaafa fi اlcashri اlawaakhiri min ramadaan markuu teendhada dhisanayana nabigu wuxuu doonay in tobanka dambe ramadaan u ictikaaf faamarat zaynab binti jaxsh ayaa waxay iyaduna amartay bikhibaa'iha teendhada in loo qado masjidka meel looga dhiso faduriba teendhadii baa loo qotanshay wa amara khayruha zaynab dumar aan ka ahaynna waxay fareen ayaguna in teendhooyinkoodii loo qotansho wa min aswaaji nabiy nabiga xaaskiisa ka mida waa xabsiya caaishay zaynab keliya ahaayeen riwaayadii bukhaari baa aad u cadaysay iyo kuwa sunankan kusoo maray waxay amreen waamara khayruha min aswaaji الnabiyi bikhibaa'ihi oo nabiga xaasaskiisina waxay fareen in tayndhadoodii loo qotansho loo dhisho markaasaa loo qotansho waa caaisha iyo iyo xabso waxay ahayd markuu nabigu ictikaafe tendhada u dhistay ee loo qotonshagay caaisha waxay nabi allow aniguna aan ictikaaf waayahay bu nabigu u idmo uu fasaxay teenna yadna qaybta dambe dumarka ka qotonsatay oo isha biniaadamka kaga gabanayso xafsaa hawshi maqashay habeenkaasna habeenkuu nabigu caaisha ku qoraabay xaggeeda uu jiray xafsa islaan caqli badan bay ahaydee xagga caaisha ka soo wareegto waxay tihi caaishooy anigana nabiga iga fasax qaad inaan ictikaafaan rabaa ana in teendha lai qotansho xabsana teendhadii nabigu waa fasaxay ila caaisha uga ergeysay kadib zaynab binti oo lagu sheegay fii tarjamata inay haweeney aad u badan wa kaanat imra'atan hayuura haweeney aad masayr badan bay aad hinaas badan waxay maqashay caaisho iyo xafso tendhooyin baa loo qotansho nabiga ag degeenba ayaduna ma idan qaadanina intay soo kacdo tendho soo idna qotansatay nabiga laga xigaa bay jir nabiga laga xigaa xaafadku wuxuu yidhi meel ayadu ku idan qaadatay riwaayadka maan helin laakiin cafsana waa idan qaadatay caaishana waa idan qaadatay nabigu markuu soo baxay wuxuu arkay afar tendhoo qotanta meesha masaajidkii waa qayb dhan baaba buuxdaba tendhooyinku maxay ahaayeen nabi allo waxaa le waa iyo saddexdii xaasaskaadii zaynab intu jaxshi iyo xafso iyo caaisho nabi wuxu uhi la dumiyey tayada iyo saddexdiis raaciya qaada tobankaa dambe nabigu ma ictikaafi waa xadiidkan haddaad ku arki doontaa falama sallaa rasuul rasuulku ilaahay markuu tukaday alfajra salaadii subax nadara wuu fiiriyey masaajidkii buu eegay faida alahbiyatu waaba tendhooyin qotomo faqaal nabig wuxuu idhi albira yuridna ama albira turidna ma khayr bay doonayaan saxaabadu weydiinaya maxay idinla tahay ma khayrdoon bay sidan ka tahay mise waa hinaas iyo mansayr baa meesha ka bilow cibaado maxdi ah oo khaalisa ah, oo alla dartiya ah, oo danka laga wadanin miyaa mise haweenku waa isku masayreen anna waa ay ma waxaad doonaysaan riwaayadda bukhaari albira yaquuluun albira taquuluun ma wanaag baad idinku aragtaan tadunnuun faamar nabi wuxuu faray bikhibaa'ihi faquwida faamar nabi wuxuu faray bikhibaa'ihi taandhadiisii in ay bitaqwiidi khibaa'ihi cafwan taandhadiisii in la dunsho la furfuro waquwida markaasaa la dunshay oo la furfuray min ataqwiid wa taraka alictikaafa fii shahri ramadaan inuu ictikaafana nabigu ka tegay tobankaa dambe bisha sanadkaas xataa اctakafa fi اlcashri اlأwali min shawaal tobankii dambe hawaal cafwan tobankii hore shawaal buu nabigu ictikaafayo cibaada nabigu uu samayn jiray hadday dhaafto oo cudurdaar ku dhaafto wuu qallayn jiray suubanu calayh الsalaat wasalaam innagu haddii cibaadada ku dhaafto sunnada ah waa la iskaga tagaa inta badan kuma soo noqonno keenna ugu fiican baa laga yaba inuu marmar ku habsado haaliban laakiin laguma noqdo xata اctakafa fi اlcashri اlأwali min shawaal ilaa uu nabigu ictikaafay tobankii hore ee bisha shawaal uu soo qalleeyey wuxuu oga tegey marka hawsha ayadaa wuxuu dareemay in shaydaan meesha soo galo uu xadi dheef ku leeyahay hawshaanna ay fitna noqon karto masjidkana uu ciidiyamayo xaqu naas badan la qaadanayo masjidkuna waa yaraa marka tiibuu nabigu hor istaagay ruuxuu meesha u fadhiya ee ugu nagaanhayo waa cibaado iyo allow dhawaashi iyo khayr wey haddii wax kale uu soo galaan galo ma wanaagsano waxaa kaloo ku jira dumarku inay masaajidda ku ictikaafi karaan caamka ah hadday teendhe iyo asturaad samaystaan raggoodana ay ka idin qaataan waxaa kaloo ku jira asagoo ninku u idmay haweenida inay itikaafto hadduu u bogi waayo qaabku wuxu socdo inuu habsho dhan ka noqon karo oo gurigaada ku noqo ooma begin warkaada caruurtii baad dayacday halku baad fadhidaa maxay tahay qur-aan fiicanna ma akhrinaysid warkaadu iskuma aadane soo kac hawshu ku samey suubanu alayh salaat wasalaam dumarkiisa ummahaat اlmuminiin idan ninkooda idankiisay ku laanno waa shay sunna ah shayga sunanka ee noocaasiya xaqu nnaas iyo xaqi cafwan zawjka iyo carruurtiiba wax ka qaadanaya idan zawj baa loo baahan yahay asagoo idankii la helayna ka noqoshu zawjku uu leeyahay hawsha ayada waxaa kaloo ku jira cibaadada cudurdaar kugu dhaaftee sunnada ah, in laga daba tago la qadeeyana inay tahay dhaqankii nabiga muslimiinta laga raba inay ku dadaalaan وxadaثnaahu ibn abi cumar qaal xadaثna sufyaan bn cuyaynata xa وxadaثnii camr bn sawaad alcaamiri أhbarnي whb bn cabdالlah أhbarna cmr bn xاriث bn yacquub almisri الأnsaari وxadaثnii mxamed bn raafic alqushayri xadaثna abu أxmed الزبيري xadna سفyاn بن عuyaynة أbu أحمد الزبيري قال xadaثnي سلم بن شhبيب xadaثna أبوالمغيرة abulmuqiiraan haddan ku xusuusta habeen dhaweed markaan marayna abulmuqiiraha cabduraxmaan ba carabka igaga dhacay waa cabdulquduus ninkan magaciisu mashhuur bikunyatihi markaan ma xusuus meeshaan kusoo marray riwaayadiisii abulmuqiira can ilawsaaci can yaxya bna kaiir aطaa'i meeshaa hadda ma xusuusto cashirkii u dambeeye laakiin uha waan xusuustaa dibun u fiiriya abulmuqiira waa cabdulquduus bn alxajaaj weeyaan alkhawlaani ee cabdiraxmaan ma aha xadaana awsa cabdiraxmaan bni camrin cabdiraxmaankii ka dambeeya asagun baa shuu carabka isku dhufto cabdulquduus meeshii laga rabay cabdiraxmaan baan idhi waxadaisu bni xarbin abu khaysamata النasaa'i xadana yacquub bn ibraahim bnu sacad xadaana abi aabiheeda waa ibraahim ibnu sacad ibnu ibraahim bn cabdiraxman bn cawf الzuhri weeye can ibni isxaaq muxamed bn yasaar maxamed bn isxaaq bn yasaar ninkii mualibiga ahaa weeye saaxib almaghaazi ee siirada caanka ku ahaad garanaysaan kullu haula marka mutaabacaanbu xadiidkee xadana cabd bn xumayd cabdrazaq ahbarna macmar sanadka xadana cabdullah bn cabdiraxmaan addaarimi ahbarna abulmuhiira xadana awsaaci kilaahuma yaxnu kaiir aai halkaas abulmuhiirahaas waa cabdulquduus bn alxajaaj cabdiraxmaan maaha kul haula wadaadaha dhowrka sufyaan iyo ninka la yidhaahdo camnu xaari iyo sufyaanoo soo noqday iyo awsaaci iyo ibrahim cafu ibn isxaaq kul haula can yax bn saciid ibn isxaaq alansari can camra binti cabdiraxmaan can caaisha radi allahu tacaala canha can nebi sal slm bimacnaa xadiii abi mucaawiya raggaasi waxay wariyeen oy ka wariyeen yax bn saciid alansari ka wariyeen xadiidkii abi mucaawiya an camar ah ee ku bilaabay baabka oo kale ka wariyeen wa fii xadiii bni cuyaynata waxaa ku jira wa camni xaari wabni isxaaq waxaa ku jira saddexdaa riwaayo dikru caaishata wa xafsata wa zaynab haweenka la sheegayo inay hooyadan caaishiyo hooyadan zaynab hooyadan xafsa yihiin radia allahu tacaala anahuna darabna alahbiyata lictikaaf saddexdaasi inay teendhoyin u dhisteen inay ku ictikaafaan oo ku nagaadaan kitaab ictikaaf baa xadiii intaasu ku gaabiyey muslim laba xadiio uu sheegi doonana midna aan soo marray midna uu iman doonana baabka inuu ku keenay ahayd hadduu muslim uu rabo inuu wax takraayo celceliyo laakiin muslim dariiqa ma yaqaano inuu xadiid soo celiyo way adag tahay xadiidkuu fiirinayaa macnaha u daahirsan ee ka muuqda xadiidka baabkiisu ka keenaya xadiiu caaisha wanaagsanaa in lagu keena kitaab ictikaaf muusan ku keenina wuxuu ku soo hormariyey fii kitaab alxayd kitaab alxayd baad ku soo marteen nimankiina matniga haysta waad fiirin kartaan xadiidka muxuu ahaa xadiid muhiima weeyo baabkan khuseeya kitaab alxayd kitaab ahaara kaana الnabiyu salى اllah alيه wasalam ida araada ida اctakafa yudni ilaya ra'sahu faurajilhu wa kaana laa yadkhulu اlbayta ila lxaajaة اlinsaan xadiid muhiima weeye ninka muctakifka ah ee ku nagaanaya masaajida ictikaafaya maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa inuusan masjidka ka bixin ila lxaajaة اlinsaan raggii taabiciinta xadiidka wariyeyna waxay ku fasireen liqadaa'i xaajatin aw bow nabigu calayhi salatu waslam isagoo ictikaafsan oo masaajidka ku jira ayuu madaxa iisoo dhiibi jiray intuu soo dhowaado inta madaxa soo bixiyo jirkiisa kale uu masaajidka ku reebo markaasaan madax intaan u dhaqo u shanleeyaan u fidhi jiray hadduu nabigu ictikaafsan yahayna masjidka kama bixi jirin ilaa lixaajat اlinsaan waa muhiim qadiyada dambe ee ku saabsan ruuxa muctakifka ah masjid ka bixi karaa goormuusan ka baxaynin xadiidku muhiim buu ku ahaa laakiin wuxuu arkaa in lagu keeno kitaab اlxayd oo haweeney xaa'ido ah inay daahiro tahay jirkeedu meeshu wax ku yaallaanba mooyeen aysan dhib qabin dadka aysan ka duunayn nebi maxamedoo muctakifa oo cibaada ku jira iyo madaxa u shanlaysay una dhaqday hooyadan caaishoo xaa'ido ah qadiyadaasu u arka xadiidku inuu asal u yahay hawshan dambana ay tahay ziyaaratu khayr baabkiisii kitaabictikaa wuxuu ku keenay kitaab اlxayd waxaa kaloo imaduna fii bukhaari asagu xadiidkan wuxuu ku keenay kitaab اlictikaaf meelo kale ku soo celceliyey laakiin muslimta karaarka ma yaqaanaad hal meel buu dhegay waana ka tagaaya waxaa kaloo iman doona fii kitaabi nadr markuu nabigu eh, maka furtay oo xunayn ku dagaalamo furto oo daa'ifu ka soo noqdo jicraan la marayo iyo sayidina cumar nabi allow waagan mushrika ahaa ayaan hadda kor waxaan ku nadron sharad ilaahay ogu galay inaan maalin ama habeen ku ictikaafo fi lmasjid اlxaraam ee eh, maxaan ka sameeya nadarkayga nadarkayga fi ljaahiliya qabla اlislaam maxaan hadda ka sameeya nabig wuxuu ihi fa awfi binadrika orad xaramka tago soo ictikaaf nadarka waad oofin kaana bukhaari wuxuu baabaystay qofku asagoo gaala hadduu nadar gala ictikaaf iyo cibaado markuu islaama kadib inuu gudan karo oo kitaab ictikaaf buu ku dhex keenay wuxuu u arkaa baabu nadri buu khuseeyaaye ictikaaf waa ku yaryahay kitaabu nadri buu keeno asugu rabaa inuu yidhaahdo nadarku gaal iyo islaambu waa ka asaxahayaa hadduu wuxuu ku nadaray uu yahay shay bannaan oo cibaado khayra ah. waxaan la fulin karaa shayu guntamay qabla alislaam bacd alislaam baa la fulinaya halkaasoo soo ku dhigay ictikaafkuna waa farciya fiqiyo ka nadarka saasuu u arkay muslim halkaasuu ku keeni doona xadiidkan waa iman doona insha allahu taala isaguna fi kitaabi nadar wuu ku iman doonaa intaanan marka ka bixin qaybtan ku saabsan xadiidka cumar nawowi xujaysanayaayo wadaaddaha yidhi ictikaaf aan soom wadanin ma asaxahayo oo maalikiyada iyo xanafiyada iyo jumhuur ah markay shaaficiyadu radinayaan xadiidkan ay daliishadaan oo xadiidka cumar waxaa ku jira inii nadartu leylatan an actakifa leylatan fi lmasjid اxaraam inii nadartu fi ljaariyati an actakifa leylatan fi اlmasjid اlxaraam in marka uu habeen ictikaafa asaxahayo buu xadiidku ku cadyahay habeenaan lama soomay shaaficiya yidhaahdeen intii la halmaasha halkaa waxaa ka soo baxday marka in ictikaafka aan loo shardiyin soon lanna soon iyo habeen waa kala caaganyihin maalin baa la soomaa xadiidka marka qaabkaasuu nabigu xujaysanaya laakiin xujo ma uu ka garaabo uu ka hadla hawsha laakiin muslim baaba ka hadli doona soo ka hadli doonaa xadiidka duruqdiisuu jamcin doonaa duruqdiisuu jamcin doonaa oo waxaa ku iman duruq fara badan waxaan ku nadaray inaan ictikaafa yowman riwaayadna leylatan marka hadday ilaa la rajaxo laylada idiin asixi ah, maayo xujaysigaad shaafici xujaysateen ictikaafka soon looma shardiyo xadiidka cumar baa yaa u daliila laakiin waxaa kaaga filan oo xujo kuu noqon kara inaan ictikaafka loo shadiyin soon loo shardiyin nabi maxamed baa ictikaafay shawaal ictikaafay shawaal tobankeed inuu soomanaana lama soo guurinin wal aslun waa maxay cadam sowmi washariya weeye shardiguna ma sugnaado ilaa bidaliil kaasaa kugu filan ama xadiidka cumar asagu isdilaalkiisa kuu socon maayo riwaayaadka horta waa inay sugnaadaan axaadiista odhanaya ee sunankaad ku marteen hooyadaan caaisha laga wariyo odhanaya sunnada waxaa ka mida ah ninka ictikaafsan inuusan janaaso raacin oo ruuxanuusan san booqanin oo dan kale uusan u bixin haduu u baxana wixiisi waa baala hooyada caaisha loo tiriya min asunati bay jiri min asunnatina musalax waxaad ku martay inuu xadiid marfuuca noqonayo laakiin sida raajic cinda ahlilcilmi rayiga arigaasi waa hal zuhri bacdu taabiciin kalaamkoodii weeye oo mudraj ah fii kalaami caaisha waxa ka sugan keliya waxaa inay jiri sunnada waxaa ka mida anlaa ah, yakhruja almuctakifu ila lixaajat اlinsaan xaajo daruuriye ah marka ziyaaro iyo janaaso iyo howlo kale iyo ma fiicno mar haddii ictikaafka waa ku burayaa iyo kuma buraya laisku hayo khuruuja min alkhilaaf ka gaabso baabulijtihaadi fi اlcashri اlawaakhiri min shahri ramadaan wuxuu baab yahay in aad iyo aad loo dadaalo laguna dadaalo bisha ramadaan tobankeeda dambe cibaadada iyo khayrka lagu dadaalo xadaثna isxaaq bn rahim alxandli wbn abi cumar alcadni jamiica can ibni cuyaynata sufyaan qaala isxaaq wuxuu hi ahbarna sufyaan in badan ba idiin soo sheegay isxaaq asagoo inuusan aqoonin waxaan ka ahayn ahbarana can abi yacfuur wasmuhu waa cabdiraxmaan bn cubayd waa taabici sagiir abu yacfuur can muslim ibn subayc abuduxa ninkii loo yaqaanay can masruuq bn اljdac can caaisha radi allahu tacala canha qaalat hooyadan waxay tihi kaana rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu idaa dakhala alcashru tobanka dambe markay gasho axya alleyl habeenkuu noolayn jiray axya alleyla bilcibaadati wa qiyaami اlleyl wa dikri اllah wa qira'at اlqur'an wey habeenkuu noolayn jiray habeenkuu noolayn jiray maxaa laga wadaa habeenka badankiibuu soo jeedi jiray cibaaduu ku soo jeedi jiray ama kulligiibuu noolayn jiray labada ra'yi baa jirta ra'yiga marka waxaa diidaya hooyadan xadiidkii aad soo marteenoo ay ku soo tidhi nabi maxamed oo weligii habeen dhammaystiran soo jeeday min guruubi shamsi ilaa uluuci اlfajri ma arag anugu isagoo soomay bil dhamaad ilaa bilow ilaa dhammaad oon ka ahayn ramadaanna ma arag howlahaas hooyadeen howlaha cid ka og ama kaga faradhudhuuban ama kaga xogaalsan waa yar tahay axya lleyl habeenku noolan jiray badankii ama kulligii wa ayqada ahlahu reerkiisii iyo xaasaskiisi iyo waa toosin jiray wa shadda almi'zara guntigana waa dhuuqsan jiray shad almizar hoos guntigana waa isku nuurin jirayoo si fiican buu u jiray shad almizar laba macnun baa lagu sheegaayo in uu kinaaye isticaariya sarbeeb u yahay afgobaadsi lagu afgobaadsanayo galmada iyo dumarku ka fogaan jiray waana dhaqan la yaqaano qowmun idaa xaarabuu shadu ma'aasirahum duuna الnisaai walow baatad biaطhaari wakimn akhtal yidhi wadaadka ninkii shaacirka ah ee nasraaniga ahaa ee wuxuu quli u ammaanaya qowmun idaa xaarabuu shaduu ma'aasarahum duuna annisaa'i walow baatat biathaari waa qolyo nimankan rag weeyo markay dagaal u diyaargaroobaan guntigay nayl iskaga dhan guntigay dhuuqsadaan oo isku geejiyaan dumarkana waa ka fogaadaan ma nin haddii rag isayaan baa dumar xaggooda ku leexda walow baatat biathaari haweenkoo daahira oon xayd qabin oon dhigdhelmeed qabin oon balaayahaynin iisan agmaraynin ilaa ragga meel ay saaraan marka washadd almizra marka inay tahay kinaaya cayn ibticaadi iyo in loo jeedo kinaaya ay tahay nebigu waa dadaali jiray oo guntigu xanjeertay iyo maroqsaday iyo kor u qaatay iyo howlahaa soomaaliya way taqaanaa or isku niidhiyo ama nayl iskaga dhigo orod baa lagu dhiga wax qabso yacni waa maxay waa diyaargarow taana marka waxaa kaa diidaysa wajaddada kaa diidaysa wajadda washadd almi'sar waayiqad ahlow reerkiisu toosin jiray wajadda nabigu waa dadaali jiray oo waxba lama hahari jirin wax dadaalah washadd almi'sara dumarkana waa ka dheeraan jiray xadaana qutaybatu bnu saciid wa abu kamil aljaxdari kilaahuma can cabdilwax bni ziyaad alcabdi qaala qutayba wuxuu yidhi xadaana cabdulwaaxid buu qutaybe yidhi laakiin abu kaamil baa asagu can cabdulwaaxid iska yidhi can ilxasan bni cubaydillaahi bni curwata annakhaci qaala samictu ibraahim ibnu yaziid annakhaci yaquul samictu alswad bnu yaziid waa abtigii wiilii abtigii w yaquul qaalat caaisha waxay tiri hooyadeed kaana rasuulullah rasuulka ilaahi waxaa yajtahidu kii dadaala fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe ramadaan maa laa yajtahid wuxuusan ku dadaali jirin cibaadada fii hayrihi asaga waxaan ka ahay tobankaa dambe nabig wuxuu u dadaali jiray si u dadaalaynin maalmaha kale oo toban tilmaaman oo gooni ah oo ilatuqadarka ku jirto shafcigiisa iyo watrigiisaba calaa khilaaf waa inagu soo marray waxba ku dhaafe marka tobankaas nabigu wuxuu u dadaali jiray dadaal uusan meelaha kale gelin jirin ila waa dabayaaqu cibraduna khawaatiimta weeye baabu sawmi cashri dilxija hadda idin soo yaha ramadaan ninkii gaadhay ilaahay uu ku simo si fiican uga faa'idayso sida uu nabigu dadaali jirayna isagoo dembigiisa hore iyo kii dambeba la dhaafay oo ceebka saliina oo ilaahay doortay ayuu sidaa u dadaalayaa liyusanna suujid u qaado wanaagsan oo loogu daydo marka idinkuna waddadaasaa laydinka rabaa wax dadaalood la hadhaan yuusan jirin xamaad ibnu zayd waxaa la yidhi yoxamad ibnu salama haddii leedaa berri baad qabto wuxuu ku dari waxba kuma dari karin bacdusalaf baslku waxay leeyihiin haddii hebeloo beri baa nafta lagaa qaadi waagu berigiisaa lagaa dareerin wixii khayraad la iman karto bal la imow hal xaba kuma dari karin maxaa yeelay horaanba wuu buuxiyey ama geeri hal berri baa lagaa jiida ama waad cimri wakhtigiisoo dhan cibaadoo ku camiray wax bilaash ah ama maalaacaniya iyo meel bannaan ma jirine wakhtigiisu waa cubnaa si fiican buu u gufeeyey meel kasta wixii la gelin lahaa buu geliyey dadkaa meeshay u socdeen iyo waxay doonayaan baa idinkuna doonaysaan meeshay rabaan inay degaan inaad akhra degtaanna waad rabtaan marka tamanigii ammaaninta layska daayo ha la dadaalo baabu sawmi cashri dilxija baabkan wuxuu ahaa in la raaciyo kitaabu som in la dhex geeye ahayd halka in la geeyo ayay ahayd inuu muslim sidaa yeelo iyo marka nusaakhu waxay dabamariyeenna way dhici kartaa tartiibka aad buu daqiiq muslim ogayahe fanniga laguma gaadho laguma gaadho nin asaga ku soo dhow abu daud baa la sheegaa abu daud baa la sheega agga eh, tartiibka faniga iyo mutuunta in wa laga faadaysto baabu sawmi cashri dilxija tobanka dilxijo tobanka carafa bisha carafa tobankeeda hore soomkeedii qolyaa waxay leeyihiin waxaa dhici karta sidaa musoo u talagalayoo wuxuu isdaba dhigay tobankii ramadaan ee dambe iyo tobanka hore dilxija labada tobnaad buu isla beeganayaa si loo xifdiyo ruuxu u xusuusto tobanka dambena ee ramadaanna saasaa laga yidhi tobanka hore ee dilxijana saasaa laga yidhi xadaana abubakr abi shaybata almuhim tobanka dambe ee dilxija in la soomo kulligeed la soomo cafan tobanka horee dilxija carafo in kulligood waxaa loo jeeda waa sagaalka beri sagaalka beri weye hal maalinka ciiddeeda waa la reebaade toban saasaa loo yidhaahdaa sagaalka dilxija carafa in la soomi karo oo soomkeedu weliba sunno yahay oo u badan yahay waa aragtida ay qabaan jumhuur ahlicilm salafan wa khalafan salafan wa khalafan sidaasaa loo badan yahay waxaana soomi jiray jamaaca min asaxaabati waataabiciin oo sagaalka dilxijaba soomi jiray maalinka koobaad ilaa ciidda laga gaadhayo ilaa maalinka sagaalaad raggaa waxaa ka mid a ah cabdullahi bni cumar radi allahu taala oo mutabic aadna sunnada u dabageli jiray baa sagaalkuba soomi jiray ibnu siriin baa soomi jiray xasan albasri baa qataadaa soomi jiray wuxuuna yidhi marka ibnu rajab wahwa qowlu akar اlculamaa in la soomo sagaalka beriba la soomo xalaawaji istixbaabi wta'kiid loo soomo waa sida ay u badayeen culama muslimiintu u badan yihiin aw kaiirin minhum buuri sunankana waxaynu ku maray xadiidkii xafsa um اlmuminiin radi allahu tacala abu daawud iyo axmed ba in nabigu bil walba saddex maalmood ka soomi jiray caashuurana soonkeeda inuusan ka tegi jirin tobanka dilxijana uu soomi jiray baan ku maray xadiidkaas sanadkiisu ikhtilaaf baa ku jira dacfi baa lagu sheegaa laakiin axmed bn xambal kaana yaxtaju bihi xadiikaas wuu xujaysan jiray wuxuuna qabay in tobanka dilxijo la soomo carafo sagaalkeeda beri u horaysa xadiikan caaisha hadda aan soo wadno hadda iman doono fii saxiixi muslim iyo xadiidka sunankee dacfiga lagu sheegay yuu axmed xataa wuxuu yi waa istacaarudayaan waxaana xoog badan xafsa xadiidkeeda waa xadiikaas isagu maray marna wuxuu yidhi labada xadiid baa ha la jamciyo marna wuu jamciyey marna wuu kala rajaxay aljamc wtarjiix buu maray maratan rajaxa wamaratan jamaca bayna alxadiiayn labada waan tilmaami doonaa in sha allah wاljamcuna waa farcu aلtaصxiix xadiidka inaad awisho ama aad xadiidka la jamciso waxay ka dhigan tahay xadiidku antaadu ka sugan yahay hadduusan sugnayn waad iska tuuri lahayd xadiidka caaishii kii xabsaa iska hor imanhaye maxaynu samaynaa hal la awoyo kan saa saasaa laga wadaa kana saasaa laga wadaa aan jamcino macnida waa maxay labada xadiid ba agtada waa ka sugan yihin waljamcu kadalika التaأwiilu waa farca التصxiix wey ayb xadaثna abu bkr abi shaybata وabu kurayb maxamed bn calاء وإسxaaq ibn ibrahim qaala isxaaq wuhi ahbarna وqaala اlآkharaan labada wadaad kalena waxay yidhaahdeen xadaثna abu mucaawiyaة dar maxamed khaasim can acma sulayman bn hiraan can ibrahim الnakhaci can aswad bn zayd الnakhaci can caaisha radi allahu tacala canha qaalad hooyadan waxay tidhi maa ra'aytu rasuul allah rasuulka ilaahay ma arag saa'iman asagoo sooman fi lcashri tobanka gudaheeda asagoo sooman qatuu weligeyba weligeed nebi maxamedoo tobanka dilxijo sooman ma arag riwaayada dambuu marka rabaa inuu muslim ku fasiro wuxuu laga wada nafyigaan وxadثnي abu bkr بن ناaفع الcabdiy mxamed بن أحmed baa lahahdaa xadثna cبدالرحمن بن مهدي xadثna سفyاn الثوري سفyاn بن سعيid الثوري عن الأعمش سليم بن مهران عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن زيد النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم نبgu ma soomin الcaشhرa tobankaba ma soomin xadiikan marka sanadkiisu waa axaadiita uu cileeyey daara qudni tatabuciisa tatabuc ilzaamaat raqamka dabcadan dambeesha muqbil uu taxqiijiyey baad ka fiirin kartaan safxadana waa wuxuu yidhi daara qudni uu tilmaamay xadiidka agga macanihiis iyo agga sanadkiisaba haddaynu ku horrayna sanadkiisa wuxuu yidhi ninka la yidhahda acmash waxaa mansuur khaalafahu mansuur can ibraahim mursalan mansuur muctamir baa xadiidka ka qaata can ibraahim annakhaci markaasuu yidhi ibraahim nakhaci xuditu can rasuuli annahu lam yasum fi اlcashri qatu mursal buu ninka la mansuur ibn muctamir can ibraahim meesha acmash uu xadiidka mawsuul ka dhigo mutasilo can ibraahim annakhic can اlaswad can caaisha can rasuuli illah inaysan nabi maxamed arag in asagoo sooman ibraahim annakhaci asxaabta wax ka qaata ruwaadda wax ka qaata aad bay u badan yihiin laakiin saddex nin baa u xoog badan waa mansuur iyo acmash iyo xakam ibn cutaybat alfaqiih aلطabaqa اlأuulى waa saddexdaa nin muxadidiin waa isku maandhaafeenoo waxay yidhahdeen saddexdan hadday iskhilaafaan kee la hormarinayaa jamaca waxay dhaheen acmash baa ahbat الnaasi fii xadiiثi ibraahim annakhaci nimanna waxay dhaheen maya mansuur baa ahbat الnaasi fii ibraahima hadday iskhilaafaan jamaacadu nimanna m xakam baa ahbat الnaasi ah niman meel buu ku dhuftay imaam muslim wuxuu ku yih ragga qaba axfad الnaasi lxadiiث ibraahim الnakhaci waa alacmash ragga qabu ku jiraa tirmidi baan asna sidaa ku tego on jaamiciisa ku maray xadiidkan buu keenay tirmidi fii jaamicihi iyo sida layskugu khilaafay markaasuu wuxuu yidhi wاlacmashu axfadu liisnaadi ibraahiima min mansuur acmash baa ka xifdi badan ama ka qaban og ama ka qaybi og halkaasuu la maray tirmidi asagu cillo kaloo yuu sheegoo muhiim jiddan daara qudni marka dambe uu ku margaday oo wuxuu yidhi ibraahim annakhaci ragga wax ka wariya xadiidkan waa mansuur iyo acmash asxaabu اlacmash lam yakhtalifuu calayh asxaabu اlacmash abumacaawid dariir baa ka mida zaa'id bnu qudaama ka mida yacla bnu cubayd baa ka mida sagaal xaafid buu sheegay inay acmash xadiid qaateen markaasuu cilalkiisa wuxuu idhi lam yakhtalifuu cala acmashi fiih wakhtalafuu calaa mansuur wa sufyaan athawri tirmidi waa hortii sheega marka labadan imaame mansuur oo xadiidka irsaaliyey iyo acmash oo wasliya can ibrahim ninna wuu isku luguduudo isma khilaafin ardadiisu ninna ardadiisu waa iskhilaaftay ardada mansuur waxaa ka mida ardo taageertay sida acmash oo xadiidka mawsuul iyo mutasil ka dhigta ardana irsaalkay ku dhabaabcisay daara qudni marka cilalkiisa cilalkiisa mujaladka shan iyo tobnaad sabxada toddobaatan iyo afar raqamka xadiidka saddex kun sideed boqol afartan toddoba ka fiiriya ooma bixin marka riwaayada camash uu ka aamusa iskaga tegay lam yakhtalifu caley intuu dhow wuxuu ka niqaashay marka ikhtilaafu الnaasi calى mansuur waslan wairsaalan waاkhtilaafum calى الthawriyi can mansuur can ibrahim waslan wairsal markaas wuxuu yidhi wالصaxiixu can sufyaan الthawri can mansuur mursalan taa maba rabna anagu muslimaba keeni taas riwaayatu mansuur namaba khusaysaba ismaan dhaafka ee ardayda mansuur ismaan dhaafe waslan wairsaalan kadalika nama khusayso waxaa na khuseeya xadiiث اlacmashi can ibrahim idan mansuur iyo muctamir mansuur iyo acmash oo labaduba laba nimanoo culculus ah oo laysku haya kee la hormarinaya kee la rajaxahaya ninka laysku khilaafay iyo ninkaan laysku khilaafin mansuur ragga wax ka wariye waa an acmashna toban xaafid wax ka warisay tobanka xaafid hal meer bay mareen nimankaanna waa ismaan dhaafeen dhibku wuxuu ka socdaa sheekhu ka socdaa sidaa darteed abubakr ibn shayba xadiidka mansuur buu wariyey fii musanafi mursalan oo mutasilan uuna isdaba dhigay wuxuuna tilmaamayaa xadiidku inuu ka sugan yahay ibraahim annaqaci mursalan min ariiqi mansuur wa mutasila min ariiqi اlacmash daara qudni marka tatabuciisana lam yurajix اlirsaal wala lwasla wuxuu yidhi khaalafahu mansuur mursal u iskaga taga waxaa lagu yaqaanaa markuu xadidka cilaynaya inuu rajaxo ima alwasla aw alirsaala kadalika ficilku u faahfaahiyana wuu awoodi waayo inuu yidhaahdo irsaalkaa saxa ama wasligaa saxa wuxuu ku nafbaxay keliya sheekhu abulxasan dar raxmatullahi tacala calayh inuu yidhaahdo iskhilaafka mansuur ardadiisu waxaa saxan irsaalka fii riwaayati mansuur maba kugu haysanaan leenahay saa darteed bannaanka waxaa yimid tarjiixu tirmidi wa muslim laakiin waxaa culaysa intaa markaad ka jawaabteen warkii axmed xambal oon sahlanayn ninkii u horreeye tilmaamay alikhtilaaf calaa ibraahim waslan wa irsaalan axmed buu ahaa axmed laakiin riwaayada dambe uu leeyahay xadiidku waa sugan yahay asaga xadiidka xafsiya kan caaishana waan jamcinaynaa yaan hadda idiin sheegay oo tawiilka xadiidka muxuu yidhi xadiidka caaisha muxuu yidhi maxamed oo sooman tobanka carafo ma arkin bay tirooyadii ama ma soomi jirin laba riwaayo wey tan horaa yaa aad u ba'an oo ah maa ra'aytu rasuululahi saa'iman fi اlcashri qatu waa maxa nebi maxamedoo tobankaa dilxije carafa wuxuun ka soman ma arag baa jira tan ho dambe lam yasum ilcashra tobanka ma wada soomin weeyo waxaa la odhan karaa ay kaamila qayb buu ka soomay nabigu sagaal sideed toddobuu ka soomay shan buu ka soomay laakiin tobanka kuma dhammaystirin soom sagaalka kuma dhammaystirin soom baa laodhan karaa laakiin tooree saa'iman fi lcashri ayadoo waa baciid in lagu xambaaro nabigu waxbuu ka soomay ee waxna wuu ka tegay axmed marka laba riwaayo isku fasiro wuxuu yidhi waxaa laga wadaa hooyadan ay leedahay nebi maxamed oo sagaalka beriba wada soomay ma arag ee qayb ka soomi jiray walidaalika saxaabada taabiciintu inay sooman badnaayeen sidoo kale axaadii badan ku soo martee sida xadii ibn cabaas fii saxi اlbukhaari wاsunan uu nabigu yidhi tobankan maalmood camalka wanaagsan ee cibaadada ah maalin ka fadli badan yahay ma jiro xataa jihaadkan ka fadli badnay markii l xata jihaad mayuhi ilaa nin baxay oo soo jihaaday oo naftiisa iyo soo waaye jihaad la jihaad waxaa ugu fadli badan jihaadka ninkii mujaahidkan uu ku shiido hanti iyo xoola u hulxaana halkaas lagu dhaco faraskaadii waxaa laydna halka ay ku tagaan aduguna aad naf iyo maal baalka aad ku weydo fii sabiil illah naba allow jihaadkii baa u fadli badan man uhrii qadamuhu wa cuqira jawaaduh ninka dhiiggiisa la daadsho faraskiisa in la boqno gooyaa u fadli badan jihaadkaas keliya ka fadli badan camalka saalixee la sameeyo maalmaha dilxija tobanka waa min alcamal saalixina soonka ka mida ah. saasay salafku u soomi jireen marka xadiidku inuu sugan yahay wax cilana uusan lahayn ayaa marka raajaxa min xayu daliil waxaa ii raaca ninka la yidhahda acmash waxaa mutaabaceeyey jamaaca min alxufaad baa ka qaatay ninka la yidhaahdo xadiidka acmash oo aad u fara badan walam yakhtalifuu calayh wadaadkan dambe cabdiraxmaan mahdiyena yaziid bin zurayc baa mutaabiciya hayrkii baa mutaabiciyey nin walba waa la mutaabacaynaya ibn abi shaybana wuxuu inoo sheegay xadiidku inuu mutasile mursalba uu ka sugan yahay can ibraahim annakhaci ibraahim annakhaci iyo mansuur keebaa xoog badanna waxay ku hadhaysa keliya xufaadu ninka laysku khilaafiyo ninkaan laysku khilaafin hadday labada raawi isku dhow yihiin waxay hormariyaan sidoodaba riwaayada ninkaan laysku khilaafin marka tarjiixa tirmidi iyo muslim ayaa ka xoog badan tarjiixa axmed fii riwaayatin canhu daaraqutni lam yurajix laa fi lcilali walaa fi tatabuc walinsam lam yurajix wuxuu un sheegay mukhaalafada keliya unbuu sheegay cashirku intaas waxaa uu ku egyahay wallahu subxana wa tacala aclam kitaab اlxaj bacda ramadaan buu inoo noqon doona haddii alla nagu simo inta ka horaysa ha la cibaadaysto